بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين caawa oo habeen jimcay soo gelaysa ah labaatanii kowga bisha labi tobanaad ama december kun sagaal boqol ama laba kun iyo toban iyo todobadii u dhiganta ama waafaqsan afarta bisha afraad ee ee hijriga kun afar boqol sagaal iyo soddonkii jira nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa farxad noo ah inuu marti noo yahay sheekha aad wada taqaanaan sheekh mustafa xaaji ismaaciil oo ducaadda ummadda soomaaliyeed iyo culimadeeda ka mid ah muddo badanna dacwadan iyo khayrkan kaalimo badan ka soo qaatay ayaa marti noo ah farxad weynna waa noo tahay Eh, sida dhabta ah soomaalida waxay yidhaahaan eh, xareed maalin walba ma daadsano culimmadan aafaaqda ka imaanaysa oo cilmi badanna iyo khibrad badan iyo tajaarib badan xambaarsan in la helo waa wax aada naadir u ah aadna u kooban marka in laga faa'iido eh, xareeddaa la qaato oo sanawaad lagu gudba waa muhiim guud ahaanna muxaadaraadka in lagu dadaalo waa wax dariiq mutabaca ah oo la yaqaano nabigeenana sal allahu alayhi waali waslm uu samayn jiray culimadeennana ay in badan ku boorin jireen waxaan xasuustaa sheekh cumar faaruuq caleyh raxmat ullah ayaa wuxuu dhihi jiray muxaadaraadka maruu jamacad islamiya noogu yimid muxaadaraadka ha ah lagu dadaalo khaasatan ragga culimada huweyn markay yimaadaan muxaadarada ha lagu dadaalo cilladdu wuxuu kaga dhigi jiray wuxuu dhihi jiray almuxaadaraatu cilmu sana halkii muxaadara cilmi aad sanad heli lahayd oo kitaabkan wax ka baar kan wax ka raadi kan wax ka raadi aad u helahayd ayaa nin caalim ahoo khibrad dheer lahoo muddo badan kusoo jira diintan soona baxiyey ayaa kuu geli kadibna cilmi aad sanad ku heli lahayn ayaa habeenkaad aad ku helaysaa saasuu sheekh dhihi jiray caleyh raxmatullah yaana warka aad u badanin sheekh ayaan insha allah tacala majaalka siinayaa eh, cinwaanka muxaadaradana isaga ay u qarsoon tahay eh, falyatafadal mashkuura maajuura bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله تعالى درس كوبنا وقصة سن تاريخ الدعوة أما قصة الإيمان على ظهر الأرض ama si kale haddaynu u tilmaamno loolanka xaq iyo baatilka intii dunidu soo jirtay waayo rususha ilaahay soo diraa xaq bay ku dhawaaqayeen ahlu baatilkuna baatil bay wadeen dunidu intay soo jirtayna loolankaasaa ka jiray si kale haddaynu nidhaahno waa juhuuddii ama waa waxqabadkii dadkii muslixiinta ahaa ee caalamka soo maray dhanka kale haddaynu ka egnana waa weecweecashadii iyo inxiraafkii aadamuhu galay marka markaynu dhahno taariikhda dacwadaynu ka warramaynaa waxay u egtay inaynu leenahay taarikhdii dunida soo martay baynu wax badanoo ka mida ka warramaynaa waa maxay danta aan ka leenahay inaan dersigan akhrino koo waa inaan soo bandhigno almalaamix alasiila lifikrat اdacwa alislaamiya wa asaaliibiha alcamaliya inaan soo bandhigno muuqalada dhabtee ay leedahay dacwada islaamiga iyo baaqista dadka loogu baaqayo islaamka iyo qaababka iyo agabka loo isticmaalo si aad dadka diinta ugu yeedho waa mar labaadee waxaan leenahay taariikhda dacwada markaynu ka warramayno macnaheedu waxa weeyaan inaynu ka warramayno shakhsiyaadkii rususha rusushii ilaahay soo diray subxaana wa tacaala shakhsiyaadkoodii wax ka mid a ah, iyo taxadiyaad challenges caqabaadkii nolooladee ka hor yimi iyo azamaadkii caalamiga ahaa ee dhacay siday u daweeyeen maanta caalam ulislaami azma caalamiya buu ku jiraa ama aan idhaahno duniduba azma bay ku jirtaa waayo dunida waxa madaxa ku duubtay dad aan cadaalad aqoon akhlaaq fiican lahayn diin dhabana rumaysnayn ayay madaxa ugu duubantay cumaamadda u xidhan walidalik dunidu asma bay ku jirtaa caalam alislaamina asma kasii sii gaara buu ku jiraa oo intaan cid kaleba u iman iyaga gacantooda isku dhameeyeyba intaan cid kale soo gaadhin caalamulislaami waxaan odhan karnaa waxaa loo adeegsaday afkaartii caanka ahayd ee lo odhan jiray the art of war buug baa jira nin filosofo hore oo chinis uu qoray ninkaa chiniskii buugga uu qoray waadanbuu galbeedka gaadhay reer barigu aad bay u yaqaaneen waa nin filosof ah janan ciidanna ahaan jiray la taliyo madaxweynena ahaa dabeetana dowladdii wuxuu u qoray bug la yidhahdo the art of war qaabka loo dagaalamo dagaalka loo galo marka wuxuu ka warramayaa cid kaa xoog badan haddaa isdishaan maxaad yeelaysaa colaaddu hadday adiga iyo kaa dhaxaysa maalan wuxuu ninkaa xoog weyn haddaad la dagaalanto oo dagaal idin dhex marasaad yeelaysaa gacantiisa iyo nabarkiisa ma waabin kartid ma celin kartid colaadna waad huran tahay maxaad samayn buu isweydiiyey waa masaladay ka riba ka ratibantay dagaaladan qaabkan loo dagaalamay konfuga iyo waxa kan la yidhaahda ee chiniiska iyo maxaa la yidhaahdaa jabaniiska iyo dagaaladan ay galaan waxay yidhaahdaan waxa ugu fiicanee lagu dagaal galaa waa cadowgaaga xooggiiso aad adeegsato waxay dhahdeen maalan hadduu feedhka kugu soo tuuro ooanad celin karaynin isku day inaad ka gaban karto inaan wejigaaga ku dhicin laakiin stabka labaadaad samaynaysaa waa maxay gacantiisii markaa qabo oo isa sii raaci xooggiisii isagu soo waday isaga u adeegsa bay leeyiin inaad tuurto markaa idan waa falsafa la yidhaahdo arto foorka ugu fiicani waxa weeyaan bay dhaahdeen dagaalka inaan adiga xoog iyo xoolatoona kaaga bixin laakiin cadowgaagu inuu xoog iyo xoolihiisa isagu isku dumiyo wax soomaaliya ka jiroo kale soomaaliya ma cid baa xoola kaga baxday inay dunto no xoogga iyo xoolaha iyo dagaalka iyo geerida iyo xabadaba yaa leh in soomaaliyeed baa leh caalamulislaam oo dhamman waa sidaa tan waxaa ciraaq ka jira waxa suuriya ka jira waxa libiya ka jira waxa masar ka jira waxa waa xooggoodiiba isku isticmaalayaan cadowguna waa u kala sacbatumayaa idan asmaadka caalamiga ee ambiyadu soo martay siay u daweeyeen ayaa isweydiinta leh waxa isweydiinta leh waxay tahay alinxiraafaat albashariya taarikhda bini aadamka markaad eegto beledu kow maaha dadka barh u haysta kolba mushkiladda qabsata mid la mid inaanay dunida soo marin maya beledu kow maaha dunidan iyo inxiraafka iyo weecashada iyo dulmiga iyo waxa kani in badan badan bay dunida soo yaaleenoo soo jireen oo kolba la islaaxinayay idan taarikh ilinxiraafi lbashari weecashadii bini aadamku weecday iyo sidii loo saxay ayay ka warramaynaa marka waxaan leenahay dacwada aynu sheegayna taariikhdeedoo laga warramaya hadafka ay leedahay waa in cilalkaas iyo mashaakilkaasi lagu daweeyo xaggeebaa taariikhda aynu rabnee saxdaa laga baadhaa ayi masder xaggaynu ka raadacaynaa taariikhdii aadanuhu uu soo maray wuxuu loolan iyo dagaal soo galay wuxuu dhib soo arkay inta badan mushkilad baa jirta kutubu taariikh ay leeyihiin inta badan kutubu taariikh waxay ka waramaan altaarikh asiyaasi lilumma waxay ka waramaan inta badan taarikh sula ama waxay ka waramaan taarikh اlmuluki waاljuyuush haddaad imanka kutubu taarikh inta ugu badan la eegto ood tidhaahdo akhri bal taarikhda eeg waxa ka warramayaan waxa weeyaan boqor baa la riday boqor baa meesha qabsaday ciidamaa meel furtay taarikh almuluuk waljuyuush faqad lagama yaabo inaad taariikhda fatxi lquluub inaad ku aragto bini aadamka maalan muslimiintu muslimiintii hore siiba dhulalbay furteen futuuxaad islaamiya tiro badan baa jiray saxaabadii markuu nebigu ka tegay calayhi salaatu wasalaam waxay bilaabeen inay diinta xambaaraan oo ay caalamka furtaan laakiin ciidamada dagaalamayaynu inta badan naqaanaa soo maaha waxaynu naqaanaa khaalid iyo maxaanku idhahdaa camr ibni caas iyo alqacqaac ibnu camr rijaalkii seefta sitay baynu inta badan naqaanaa taarikhdana inta badan ayaa laga warrabaa laakiin kuwaasi dhulkay furteene iyaa qulubta dadka furtay yaa islaamiyey dadkan ciidan kalaa jiray oo ah ka qaalisan ka xoog badan ciidanka seeftaynu odhan karnaa oo ah dadkii fatxilquluubka sameeyey qolo fatxilardi bay samaysay dadkii quluubta bini aadamka furtay ee dunida dhan u bedelay caalamkii ay furteen inuu caalam islaamiya noqdo haddaba waxaan leenahay kutubu taariikh yaa ugu fiicanee taarikh laga baadhaa waxaynu leenahay masderka ugu qurux badan ee taarikh laga baadha waa ilaahay kitaabkiisa wixii ka horreeyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo cahdigii nebi moxamedba masderka taarikh ugu fiican ee laga baadho weliba laba shay wada leh waa taarikh saxiix oo mawhuuq ah waa taarikh lagu kalsoon yahay laakiin waa taarikh daraase u baahan alrusul waalrisaalaat iyo mashaakilkii soo maray hadday tahay mashaakil siyaasiya mid dhaqaale iyo mid walba iyo siday u xalileen ilahay qur-aanku kaga warramaya qur-aanka ilahay wuxuu kaga warramayaa boqorro muslimiinoo jiray dacwo islaamiyoo jirtay nebiye iyo rusul wuxuu ka warramayaa cagsiga boqorro gaaleed iyo daalimiin qur-aanku wuu ka warramaya iyagana idan taariikhda bini aadamka ee qadiimka ah awsaq kitaab laga baadha waa ilaahay kitaabkiisa qur-aanka ah saa daraaddeed waxaynu leenahay ilaahay markuu inoo warramayo wuxuu leeyay innaa waxaynaa ilayka kamaa waxaynaa ilaa nuuxin wاnnabiyiina min bacdih waawxaynaa ilaa ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba walasbaaط waciisa waayuuba wayuunusa wahaaruuna wasulaymaana waataynaa daawuuda zabuura waataynaa daawuuda zabuura warusula qad qasasnaahum calayka min qabl warusula lam naqsusum calayk wakallama allahu muusa takliima rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujat bacda rusul wa kaana allahu casiiza xakiima ilahay wuxuu ka warramaya nebi maxamed inuu ugu waxyooday calayhi salaatu wasalaam sidii uu ugu waxyooday ambiyadii ka horeysay ambiye badan baa ilaahay tiriyey ambiyadii iyo rusushii taariikhda aadanaha matelayay badhna waan idinka warramay baa ilaahay leeyahy badhna idinkamaan warramin waxaa ilaahay waxaa loo soo diray inay ahayd iyagoo ah mubashiriin wa mundiriin waxaa loo soo diray inay xujada ku oogaan aadanaha nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay xadiiska saxiixaynka ku yaalla aniga iyo ambiyadii hore waxaanu isku nahay sidii nin guri dhisay oo wanaajiyo qurxiyey oo ka tegay uun meel labina xabad buluketi ama jaajuuri meelay gasho dabeetana qofku intuu ku soo wareego u yidhaahdo guriganu aad buu qurux badan yahay talow maa halkaana la buuxiyo fa ana labina buu nebigu tilmaamay anigaa ah habadii jaajuure meeshana lagu tara lagu buuxiyey wa ana khaatamu nabiyiin idan ayuha alxiba markaynu bini aadam see loo islaaxiyaa markaynu ka warramayno axsan taariikhi la daraaseeya waa qur-aanka ku taalla ummadda nebi maxamedna waxaa ilaahay ku ammaanayba waa inay shaqadaa qabatay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruufi watanhawna cani lmunkari watu'minuuna billah khayra umma ukhrijat linnaas baa lagu sheegay ummad u khayr badnaydee dadka loo soo saaray waxaynu isweydiinaynaa marka ayuha alaxiba rususha iyo risaalada rasuulka iyo messajka uu sido waxyiga loo soo dhiibay waxay wada wadaagaan baa jira haddaad qur-aanka akhrido rasuul kasta markaad akhrido waxaad helaysaa common factor isir wadaag wax ka dhaxeeya qisaskao dhan waxaasi waxa ay tilmaamayaan inay yihiin mucda ugu muhiimsan ee taarikhda bini aadamka marka aad rabto inaad isbeddel samayso markastoo aad rabto inaad isbeddel samayso waddada rusushu martay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamay waxaa laga bilaabo nebiga lagu yidhi sharaca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan waladii awxaynaa ilayka wma wasaynaa bihi ibraahiima wa muusa wa ciisa an aqiimu اddiina walaa tatafaraquu kabura clى اlmushrikiina ma tadcuuhum ilayh allahu yjtabi ilayhi man yashaa wayahdi ilayhi man yuniib diinta waxaa la idiin jidayey baa la yidhi wixii loo waxyooday ee loo dardaarmay nebi nuux walad awxaynaa ilayk iyo kaanu adiga nebi maxamed oo kuu soo waxyoonnay iyo wixii aanu u dardaarannay nebi ibraahim iyo nebi muuse iyo nebi ciise idan ambiyadan oo dhami waxyi isku mid ayay dhan ka sideen dhanna waa ku kala gedisnaayeen waxyiga isku midka ay sideen waa maxay waa waxyigaa tilmaamaya furaha bini furaa jira qofka bini haddaad rogto bes wuu furmay albaabka haddaad qafilka furihiisa heshana si fudud baad u geli kartaa haddaanad furaa hayninna dee ama albaabkaad jabin ama rabshad kala adagii waa adkaanaysaa inaad gudaha gasho aadanaha waxaa jira meel laga furo bini waxaa jira meel laga furo furahaasi hadduu rogmo waxa laaliya waxaa ku xiga it will be easy waa fududaanaysaa hadduu se kaasi ku rogmi waayo waa adagtay kufaakac ka bixi maysid inaad kufto oo kacdo ka bixi maysid waa maxay kaas walaqad bacatnaa fi kuli ummati rasuula an icbudu اllaha wاjtanibu الطaaguut faminhum man hada allah waminhum man xaqat calayhi الضalaala fasiiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibat lmukadibiin ilaahay wuxuu leeyahay ummad kasta rasuul baanu soo diray nebiga waxaa lagu yidhi wixii nebi ibraahim loo waxyooday iyo nuux iyo muuse iyo kuwaasaa lagu soo waxyooday adna kaasaana laydin faraya waxaa kaloo ilaahay inoo sheegaya nebika ummad kastoo dunida soo martay rasuul baa u yimi yani dadka badhbamooday rusushu dhowr iyo labaatankan qur-aanku ka warramayo inay tahay ama ambiyadu intan nusuustu inoo sheegtay inay tahay maya qur-aanka iyo xadiiskuba waxay tilmaamayaan qaar badanoo kale inay jireen nebiyadii maraykan loo soo diray ama indiya loo soo diray ama dhulkaa laynogama warramin nebiyada laynooga warramay inta badan waxa weeyaan intii maxay middle eastkan iyo intan intii loo soo diray weeyaan qur-aanka inta badan nebiyada ku yaalla laakiin ilaahay wuxuu tilmaamayaa fii kulli umma dunidan jirtay inuu rasuul u diray cid u digtay in loo diray rusushaasi maxay wadeen haddaba an icbudu allah antu waa tafsiiriyadii maxaa la leeyahy ucbud اllaha baa lagu soo wada diray maa lakum min ilaahin hayru ucbud اllaha wاjtanibu طaaguut ilaahay caabuda oo طaaguutka ka fogaada waxaan alla ahayn ina u sujuudaan ama caabudaan ama ka dambaysaan idan kelimatu tawxiid rusul oo dhan baa waday waxaa ka mida ah dadkaa dad hanuunay baa ilaahay yidhi oo daadminis hadduu hanuuno qofku waa maxay dariiqa saxa ah buu helay iyo qaar dalaaladu baadinimadu korkooda ku sugnaatay oo waa kuwii diiday bal dhulka eegoo soo eega baa ilaahay leeyahy intii diiddayna saanu galay idan ilaahay wuxuu leeyahay rusul oo dhammi hal wadoo qudhay dadka ugu yeedheen one thing baa common factorka koowaad ah waa maxay waa cibaadat اllahi waxda waa kalimatu tawxiid waa laa ilaaha ila اllah laga soo bilaabo nebi nuux oo awalu rasuul ay culimmadu ku tilmaamaan rabbi soo diraya dee awal haddaad maqashana kollayba khusuusiyadiisuu leeyahy oo qur-aanku wuxuu sheegaya sagaal boqol iyo konton sannadood inuu masaladaa waday waxaa la tilmaamaya ululcasmiga inuu ka mid yahay qur-aanka waxa uu ku soo arooray magaciisu afartan iyo saddex jeer sagaal iyo labaatan suuradoodna uu ku soo arooray qur-aanku rususha uu ka warramay waxaa ka mid a ah nebi muuse oo afar iyo soddon suuradood ilaahay kaga warramayo oo qur-aanka makiga u badan qisaskiisa waxaa lagu tilmaamaya shan iyo labaatan mowdic oo qur-aanka ka mid a ah qisadiisa ilaahay kaga warramaya boqol iyo lix iyo soddon jeer baa magaciisa ku soo noqnoqday qur-aanka labaatan ka mid a ah qisada fircooniya isagaa ku soo arooray maxaa waxaanoo qisa alla inoogu sheegay ma uu nebi baaba ay isheleen nin boqoroo dadka laayo wakaasoo intaasaa maya waa inaynu ka faa'iidayno waa inaynu nolosha maanta joogta iyo isbeddelkeeda qisadan baa uu qisaskan qur-aanku uu sheegaya waxay ka warramayaan how to change see bini aadamka loo beddelaa see wax loo qabtaa walidalik qur-aanka marka ilaahay qisaska inooga warramay maala fii suurati albaqara saddexda qayboodoo ugu horeeya waxaa lagaga warramay shan aayadood dadka ahlu iimaanka iyo sifaadka ay leeyihiin laba aayadood kafarada gaalada iyo sifada ay leedahay saddex iyo toban aayadood munaafiqiinta iyo calaamadaha lagu garto intaa markii laga warramay ayaa aayaadka ku xiga waxaa la tilmaamaya ilahay inuu cirka iyo dhulka iyo waxanba abuuray rabbi in la caabudo dabeetna qisat albashariya baa ilaahay tilmaamaya fardi iyo jamaacaba fardi waxaa laga warramaya qisadii nebi aadam jamaacana waxaa laga warramayaa qisadii tajaaribta ugu badan ee qur-aankuu soo naqliya ku saabsanoo yuhuuda albaqra waa laba boqol iyo lixyo siddeetan aayadood boqol iyo toban aayadood baa ka warramaya reer banu israa'iil laba boqol iyo lix iyo aayadood oo boqol iyo toban aayadoodoo ka mida ah ay ka warramayaan bulshada reer banu israaiil la ydhaha dhacdooyinkii soo maray that means kull linxiraafaat waxay qalad sameeyeen iyo waxay sax sameeyeenba waa laga warramaya waddo hadii la maro lagu lugo-ayana waa laga warramaya waddo haddii la maro la qumanaanayana waa laga warramaya idan qisaska qur-aanku uu ka warramaya waa taariikhdii bini aadamka iyo sida loo saxo qisas aan nebiya ahayn buu qur-aanku ka warramaya oo maalan asxaab alkhuduud fii suurati alburuuj wiil yar oo dad dhan bedelay baa ilaahay ka warramaya hal wiil oo bulsho dhan bedelay waxaa laga warramayaa qisatu yaasiin suuratu yaasiin hal nin oo xil qaaday xilku qaaday waa maxay meel saddex nebi saddex rasuul joogto ayaa ilaahay wuxuu tilmaamayaa nin dacwo ka faafinaya waxay tilmaamaysaa dacwadu qofku qof wal oo aadanaa ka midiba in boos uga bannaan yahay haddaad tidhaahdaan sheekhadan iyo sheekhumar baa ducaadoo jooga waa lu go'deen islaamiga waxa weyaan qof kastaoo muslime saxaabadu markay islaamaan intimaa'uhum ila alislaam ayaa keensanaya inay diinta dadka ugu baaqaan mid maalin la jooga nebiga laba cashe la jooga saddex cashe la jooga noqda oo tolkii oo dhan diinta soo gelaya mujarad inuu muntami ku noqday inuu intimaa islaamiya la yimi suuratu yaasiin ilahay wuxuu kaga warramayaa magaalo laba rasuul loo diray oo beenisay oo mid saddexaad lagu daray oo beenisay saddex rasuul bay beensan ama rasuul xagga alle ka timi ahaato ama rasuul kale ha diro mundiriin ha ahaadaan markaase waxa la wa min aqsa almadiinati rajulu yasca magaalada halka u dambaysa nin ordaya ka yimi baa la yidhi rujuula ayaa lagu sifeeyey rujuulanimadu dukuuranimo maaha hadda raganimada iyo labnimadu waa kala laba labnimadu waa in laba xiniyood kugu yaaliin laakiin ma sheegaysa raganimo rujuula baa qur-aanku markuu rujuulada inta badan tilmaamaya waxaad arki kartaa rijaalun laa tulihim tijaaratun min almu'miniina rijaalun sadaquu llaha maa caaduu calayhi rijaalnimadu way ka gedisan tahay bay yidhaahdaan labnimada way ka gedisantahay ninkan raganimaa lagu tilmaamay waxaa kaloo la sheegay meesha laysku hayay inaanu joogin laakiin mas-uuliyaduu dareemayey meel kalu ka soo cararay warkaa soo gaadhay isagoo meel kale jooga dabeetna wuxuu dareemay in xilsaaran yahy inuusna dadka u digo ismuu odhanin waar saddex rasuul baa meesha jooga adiga maxaa maxaad qaban meel saddex rasuul la diiday maxaad sheegi idinku dee laba sheekh baa leediin meelay joogaan ama saddex sheekh maxaad sheegiye ninkani saddex rasuul meelay joogto ayuu xaytay oo leeyahay adna xil baa ku saaran markuu yimina xilkiisiibuu gutay oo uu leeyahay aqbala kuwa idinku yeedhaya maxay ilaahay aan waxba idinka doonaynin aqbala qisas baa ilaahay qur ka warramaya asxaabu sabti baa ilaahay ka warramaya waxaa laga warramayaa qisaska suuratulkahf ku yaalla qisadii fityatun aamanuu birabbihim ama qisadii khadar iyo dhex martay muusa ama qisadii ninka mu'minkaa ah iyo ninka beerta hayste ee kaafirkaa ama qisada yani qisas badan baa ilaahay kaga warramaya afar qisoo kale nooca iyo qisada ibliis oo dhextaalu ah ayaa lagaga warramayaa fi suurat alkaaf kullu haadihi alqisas qur-aanka markaad akhrido ee daraasayso waxay wadaagaan baa jira waxa ay wadaagaan waa meesha laga dhaqaaqa haddaad rabto inaad islaax samayso haddaad rabto asmada inaad ka xoog badato haddaad rabto jange inaad bulsho ku samayso haddaad rabto horumar inaad samayso dats the way buu qur-aanku leeyahy waa taa waddadu laakiin diyaar mauna inayn waddadaa maro weeyaan waddadan calaamada maxaa u ah kow waxaa calaamadu ah ucbud ullaha maa lakum min ilaahin hayru qiso kastoo nebi markaad akhrido inta badan waxaad arkaysaa nebi weliba muxuu talkii ku leeyahy ucbud اllaha maa lakum min ilaahin hayru ilaahay caabuda keligii cid kaloo la caabudo ma lihidin fii suurati shucaraa nebi kasta marka laga warramo muxuu leeyahy faاtaquu اllaha waaطicuun allana ka cabsada anna i aeeca buu rasuullaba leeyay idan jidka alle iyo rasuulkiisa in la adeeco ah ayaa ah jidka wax ku ilaaxaan ayaa ah jidka wax ku islaaxaan dadka barh baa waxa laga yaaba inay idhaahdaan war naga dahaye mashkilad siyaasiya ina haysatee muminiin waanahay mashkilad kaleo siyaasiya ina haysataa ama mashkilad iqhtisaadiya ayna haysatee dad muminiina baynu nahy maca aynu muminiin nahay jidkan buu ka bilaabmaa ee rusushu ka bilowday waayo qur-aanku wuxuu ka warramayaa mashaakil kala gedisan bulshooyin ay haysatay iyo sidii loo islaaxiyey bini aadamka inta badan duqyaan siyaasi uu dhacaa xadgudub siyaasadeed oo dabeetana ummaddu ay la burburto duqyaan ikhtisaadiyaa dhaca ama burbur dhaqaale oo ummaddu la burburto duqyaan akhlaaqiyabaa dhaca dadku akhlaaqdu fasahaadoo duma xadaaraadkaa duma akbaru hadihi almushkilaat waa mushkilaadka maantana dunida ka taagan soo maaha mushkilaadka maanta dunida ka taagan waa mushkilaad xadaariya oo akhlaaqiya no value cadaaladi ma jirto runi ma jirto aaminaadi ma jirto boob iyo dhac iyo baa ku jira idan waa mushkila caalamiya mushkila caalamiya maanta taagan dhaqaalo ku saabsan mushkila caalamiya taagan siyaaso ku saabsan haddaba nebi wal oo la soo dirayba towxiidka intuu ka bilaabay ayuu mushkiladana second ka dhigay waayo towxiidku waa maxay waa furahan idin sheegayay hadduu ragmo waxa ka dambeeyana waad salaaxin kartaa ama dhaqaale ha noqdo ama siyaasad ha noqoto ama akhlaaq ha noqoto waxa ka dambeeya waad salaaxin kartaa haddaad se rogi kari weydo waa camcamis waxaad waddaa ambiyada waxaa ka mid ah kuwo u yimid tolkood oo dhaqaalaha mashaakil dhaqaale u jiro wa ilaa madyana akhaahum shucayba qaala yaa qowmi icbudu اllaha ma lakum min ilaahin hayru qad jaaءatkum bayinat min rabbikum faawfuu اlkayla wاlmiiزana wla tabkhasu الnaasa ashyaءahum wla tufsiduu fi اlardi bacda islaaxiha dalikum khayru lakum in kuntum muؤminiin wla taqcuduu bkuli siraaطi tuuciduuna watasuduuna can sabiili اllahi man aamana bih watabguunaha ciwaja meel kastaoo qisada shucayb aad qur-aanka ku aragta waxaad arki doontaa iyadoo kayl iyo miisaan iyo laa tabkhasu nnaasa ashyaahum laga warramayo macnaheedu waa maxay wuxuu yimi ummad mushkilad dhaqaaleed ay haysato tuuganimo dhaqaale ay jirto laakiin markuu tuuganimadaa islaaxinayey wuxuu ka bilaabay tawxiidka marka hore dadkan inuu rabbi ku xidho kadib buu ku xigsiiyey mushkilada iqhtisaadiga ah nebiyullaahi huud qur-aanku wuxuu tilmaamayaa dee qoomkaasi maxay ahay caad irama dati alcimaadi alatii lam yukhlaq milaha fi اlbilaad wahamuud aladiina jaabuu sakhra bilwaad labadaa kooxo xadaara bay lahaayeen baa la yidhahdaa aad u ballaahan matalan qur-aanku markuu ka warramayo waxaa la leeyahy isagoo nebigu la hadlaya wuxuu leeyahy atabnuuna bikulli riicin aayatan tacbauun war meel kasta ma calaamadaa ku cayaaraysa ma mataalooyin iyo wax cayaara ayaa ka samaynaysaa watattakhiduuna masaanica lacallakum takhluduun waidaa batashtum batashtum jabbaariin wuxuu tilmaamayaa masaanic iyo horumar iyo wax inay lahaayeen waxa uu tilmaamayaa xoog badnida kibir baa laga qaadaa inta badan dadku qofka bani aadamku hadduu muruqiisiiyo jeebkiisu bato inta badan kibirkiisuna wuu bataa soo dowladahan iminka waaweyn maad arag muruqooda iyo xoogoodaa batay dabeetna kibir dunida inta kale waxay leeyihin waa iska kaaya daba socotaan ilaahay wuxuu leeyahay isagoo ka warramaya nimankaasi waidaa baashtum baashtum jabbaariin haddaa wax qabataana dad kibray sidood baa waxu qabanaysaan idan mushkila xadaariya baa ka jirtay bay yidhaahdaan qur-aanku nebi luut buu ka warramayaa meel kastoo luut uu ku yaallaba qadiya akhlaaqiyaba laga warramaya waluutan id qaala liqowmihi ata'tuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadi min alcaalamiin inakum lata'tuuna alrijaala shahwa min duuni nisaa'i bal antum qowmun musrifuun wma kana jawaaba qowmihi ila an qaluu akhrijuuhum min qaryatikum inahum unaasu yataaharuun waa mushkilaadka maanta dunida yaalla qolada magaalada ka saara bay idhaahdeen waaba dad doonaya inay isdaahir yeelaan in isnadiifiyaan idan waa mushkila akhlaaqiya inta raggu ragga wax ka doonto inuu dumarkaba ka tago waa mushkilaad akhlaaqiya naba alla u soo diray mushkiladdaa inuu islaaxiyo laakiin tawxiidkaa la tilmaamaya waxaan leenahay markaa ayi mushkila dunida taalla furaheeda koowaad waxa weeyaan maxay waa tawxiid waa inaad dadka rabbigood ku xidho waa inay aakhiro xasuustaan waa inay ilaahay ka dambeeyaan waa inay ogaadaan bini aadamka dunidan haddaan la xisaabaynina uu xoog bataba cid kaleoo xisaabaysa inay jirto maalin inuu imanayo isagoo red handed ah sawir iyo suurad iyo codba jiro dunidaad maanta ku noosha wax kastoo aad samayso waxaa imanka inay yidhaahdaan meesha aad taagantahay haddaad ka dhaqaaqdoo la sawiro waa foomkaagii waa la soo saari karaa xataa codka waa la baari karaa laakiin iminka iyagu technologyga maanta yaallaa codadkeennuunbuu kala saari karaa codadka kalena haddii laynoo sheego micro haddii laynoo sheego wavelangadkiisa iyo bandkiisana waa soo saari karnaa yacni ninka b b c da ka hadlaya hawada codkiisii loo diray innagoo halkan fadhfadhinaa soo qabanayna halkan hawadaynu ka soo saarayna codkiisii waxay dhahaan codku ma baaba'o waa wavis meeshan buu joogaa maxaad u malaynaysaa rabu samaawaat waxaad maalintaa dhalatay ilaa maalintaa dhimatay marka halkan laga soo saaro meel fog lagaaga dooni maayo aadanihiibaaba imka halkan wax ka soo saarsaaraya isagoo aan meel kale ka doonin idan adoo red handed ah adoo sawir iyo suurad bale wax kastoo aad geysatay dunidaynu maanta joogno haddaad ogtay in booliisku ku arkayo qofku miyuu sameeyaa khiyaamooyinka maya qaanuunku mar hurdaabaa la eegtaa booliiska iyo qaanuunka iyo waxaasi wakhti ay hurdaan ayaad eeganaysaayoo aad waxaad dembiya samayn karta aad samayso qofka haddaad ka dhaadhiciso diinka iimaanka ilaahay kelinimadiisa aakhira inay dambayso qof walba wuxuu geysta in lagu ciqaabayo waa meesha islaaxu ka bilaabmo qofkaad furaha ku rogtaa iyadoan cidi ilaalinayn buu ilaashan yahay uma baahna auditing iyo booliis iyo qaanuun uma baahna qaanuunka iyo auditing iyo booliiska waxay qabtaan midhmidh ka sii fasahaada lakiin hadday bulshadoo dhami tuuga noqoto ma qaanuun baa qaban karaya yani eh, afrika iyo meelaha kale mka bulshadoo dhan baa waxay wadaa laaluush inay qaadato dee qaanuunka xaguu ka qaban karaya dadka markaa inta badani toosantaa midhka qalloocan la qabtaa kaasuu qaanuun qabtaa laakiin bulsho dhan oo wada qaldan qaanuun loogu taagheli maayo walidaalika asalku wuxuu yahay inaynu fatxi lquluub samayno dadkan quluubtooda in la furo asalku islaaxu wuxuu yahay dadka in rabbigood lagu xidho asalku wuxuu yahay dadkan inay gaadhaan martabada iyagu islaaxin karaan naftooda secontu daad baa mashkiladooda gaarkaa la tarkiisiya qur-aanka markaad eegto meel kastoo qisada nebi muuse lagaga warramayo fasaad siyaasiya laga warramaya nin kibray oo fircoon la odhan jiray oo dictatorship oo qabaa'il dhan iyo reero dhan yidhi rag dhali maysaan wixii aan nin dhashaan waa la dilayaa oo kibirku gaadhsiiyey intuu khudbad u jeediyo bulsho isu timi inuu yidhahdo ana rabbukum ulacla rabbiga korreya bulshada ka kaalay madaxyaweyntii agtiisa ah wasiiradii iyo baarlamaan wixii madaxweynta agtiisa ka dhoweyd mala'a buu ku yidhi baa ilaahay leeyahy maa calimtu lakum min ilaahin hayri ninka mala'a saa ula hadlayaa macaamadu u habsaamayaa markaa intii ka ag dhoweyd buu leeyahy maa calimtu lakum min ilaahin hayri male uu ku yidhi qadiyadaa siyaasiga ah ee dictatorshipka ah, ee xorriyad la-aanta ee addoonsiga caynkaas iyo markii la islaaxinayey ha lays doorta lagama bilaabin iyo xorriyad dadka halasi waxaa laga bilaabay xorriyaddu waa inaad rabbigaa un addoon u noqotaa dadka waad ka xoroobaysaa markaa makhluuq ninnaba u hogaansami maysa xorriya taasaa la yidhahdaa inaad rabbigaa iyo qudha addoon u noqotid nebi muuse tawxiid buu ka bilaabay oo ah inuu dadkan xoreeyo iimaan ahaan markay iimaan ahaan u xoroobaan kadibna qadiyadda siyaasigaa laysdul taago oo laga warramo idan waxaan leenahay nebi kasta mashkiladii taallay wuu tarkiisiyey xoog buu saaray laakiin furaha ma ilaabin furahoo tawxiida buu ka bilaabay kadibna mashkiladii qoomka haysatay buu ku xigsiiyey waxaynu leenahay waxyaabaha qisasilmbiya markaad akhrido ka wada dhex muuqda waxaa ka mid a ah. waxqabadka bini aadamku midhaheeda inuu ku doono aakhiro laba wax baa jira waxaad qabanayso inaad adduunka midhihiisa cunto iyo waxaad qabanayso inaad aakhiro midhihiisa cunto waa laba ra'yo dunida yaalla qof haddaa tiraa waxaa qaba wuxuu ku le maxaan dheefayaa maxaan anigay soo gelayaa maxaan maxaan helayaa buu ku weydiinayaa okay dad hunguri wadawado ma la wadi karaa ummad dhanoo kule maxaan helayaa ambiyadu waxay waday dadka inay ku tidhaahdo aakhira wixiina helaysaan dadku inay aakhira rumaystaan walidaalika nebi waliba wuxuu ku leeyahay dadka markuu la hadlaya maala fii suurati shucaraa wmaa asalkum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi اlcaalamiin buu nebi walo leeyay waxaan aan wado iyo isbeddelkanan raadinayo idinkagama doonayo ma as'alkum calayhi min ajr wax adduuna idinkagama rabo ee in ajriya ilaa cala allah ilaahay un baan ka rabaa inuu i mariyo idan dadka muslixiinta ee dhabta ahi nafciyiin maaha kursiga isaara maxaad u doonaysaa waan idiin soo boobayaa buu ku leeyihi reeruhuna waxay leeyihin kaasi waa nacas oo waxba kama keenin intuu meesha joogay tuuggaa la ammaanayaa inay adduunka maxaan boobaa oo adduunka igu soo gelay taaganye ambiyada waxaa loo soo diray cagsiga inaanay adduun raadinin adduun may doonaynin waxay leeyihin anagu waxaanaan wadno kuma rabno wamaa as'alkum calayhi min ajrin in ajriya ilaa calaa rabbi اlcaalamiin waxaan anigu ku yeedhayo wuxuun baan ku doonayaa ajarkaygoo dhan rabbulcaalamiinkan ka rabaa walidaalika saxaabadii nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam cid mushahar u qortay miyaa maqasheen dowlad mushahar siin jirtay miya qofnaba ku maqasheen wax mushahar la siin jiray ma jirin nimanka dhane dunida xagga kale u rogay ee bedelay qofna bil wax soo xaadirin nebi maxamedna uma soo xaadirin oo maxay qabanayeen waxay qabanayeen ilaahay dartii bay u wadeen kaalaya waa dagaalamaysaan baa la lahaa hubkooda isagaa soo iibsanaya faraskiisa isagaa iibsanaya seeftiisa isagaa iibsanaya zaadkiisa isagaa sitaa ina dagaalgeeyana waa taagan yihin saxaabi baa nebi maxamed soo raacoo la dagaalamay hariimadii la helay ayaa badh la siiyey wuxuu yidhi waa maxay xoolaani waxaa la waa hariimadaynu soo helay wuxuu yidhi ilahay rasuulkiisii anugu uma soo raacin xoolo haye maxaad rabtay waxaan rabay buu yidhi halkaa layga mudo aan janno galo anugu jannaan raadinayaa midhar halaa iyo dhowr neef aadhiya maaha waxaan doonay anigu jannaan raadinaya hadduu run sheegaya buu nebigu yidhi ilaahay waa u rumayn halkii baa laga muday oo shahiid buu noqday aakhrkii yacni ninkaa xoolaha la yidhi waanu soo hele hoo leh anigu xoola uma socdo adduun maan raadinaynin haddaan adduun raadinaya buu leeyay adhigaygaba iska raacan lahaa idan ambiyadu dhaqankay wadeen waxa weeyaan kan walidalik nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam heshiiskii koowaad ee dowladda islaamiga ku dhalatay yacnii dowladdii koowaad ee islaamigii jihaadkumay dhalanin jihaadka waa lagu difaacay waana lagu ballaadhiyey dowladdii islaamiga koowaad ee islaamiga ahayd tacaaqud iyo tacaahud bay ku dhalatay dad wax ku heshiiyey baycat alcaqaba aaniya saxaaba ugu timi nebiga calayhi salaatu wasalaam xaji carabtii hore xaji jirtay maalintii hore dad yar baa u yimi tii labaad dhowr iyo toddobaatan qof baa u yimi dhowr iyo toddobaatan qof nebi maxamed heshiis bay la gelayaan calayhi salaatu wasalaam inuu soo hijroodo oo madiine yimaado oo islaamnimada halkaa laga faafiyo oo ay dad oo dhan ka difaaci doonaan markaa cajam iyo carabba inay ubabacdhigi doonaan markay heshiiska isdhaahdeen la galaan ninkii ugu yaraa raggii meesha marayay ayaa yidhi war marsuga war heshiiskaasi wuxuu keensanayaa Eh, nina carab oo dhan idinla dagaalanto mayaa u diyaarteen arrinkaa waxay dhahdeen war wiil yar baa teeskarow nabiga heshiiskaanu la gelayna calayh isalaatu wasalaam way la galeen inay naf iyo maalba siday reerkooda iyo carruurtooda iyo dadkooda u ilaalinaya u ilaalin doonaan maxaanu leenahay bay yidhaahdeen marka haddaanu anagu fulinno wixiina laga rabay oo muslimiinta ilaalino oo dowladda islaamigaa dhisno oo caynka noqonno naf iyo nafiisba u hurro maxaanu leenahay nebigu makuu yidhi aniga dabadayba madaxda noqonaysaan madaxweynaha ku-xigaa idinka ahaanaya ama wasiiraan idin siinaya maya wuxuu ku yidhi lakum uljanna buu yidhi haddaa fulisaan qadiyadaasi waynu guulaysanno jannaa leediin buu nebigu ku yidhi calayh isalaatu wasalaam heshiiskii saasay ku galeen baycat alcaqaba aaniya lakum uljanna bay ku go'aansatay go kaasuu ahaa ma difaaceen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ha wixii qurayshi dagaal soo qaaday dhammaantood waa difaaceen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa la dagaal galeen naf iyo nafisba waa u hureen bal ee markii xoolaha badan la helay qaswatu xunin iyo meelaha ansaar xoolihii badnaa lama siine kuwii iminka soo islaamay diinta la jeclaysiinaya la siiyey idinka nebi maxamed baa idin raacaya lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam idan xoolamay ahayn islaaxa waxay u rabeen diinta inay dhisaan waxay u rabeen dowladnimada inay dhisaan waxay u rabeen dunida inay wax ka bedelaan waxay u rabeen may ahayn inay xoolo helaan waxay ahayd inay dadku islaaxo iyaguna ajarkooda ay aakhiro helaan qabaa'il baa u yimi nebigoo waxay idhaahdeen waxaan rabnaa qur-aanka inna la baro toddobaatan inoo quraadii culammadii muslimiinta ka mid a ah lagu daray waxay rabeen nebi maxamed inay khiyaameeyaan waanay khiyaameeyeen nebi maxamed bashar buu ahaa waxyigu wuxuu u mooyaane sidaa bini loo khiyaamayn karaa baa loo khiyaamaynayay cid nugu dar la yidhi diintana barta dhowr qabiilaanu noo waanu salaamaynaaye toddobaatan ninoo saxaabaabuu ku daray xaggoo markay la tageen toddobaatankiiba way soo dileen laba nin ka baxsaday raggaa uu ku daray nin baa warqadda siday la yidhi bo ninka madaxda u qabiilkaasi u dhiib waraaqdii markuu isyidhi u dhiib dee waniman lagu ballamay in la dilabe mid baa la xagga dambe ka maro waran geli xagga dambe intuu ka soo maray ayuu waran xagga kale uga saara haddii qole aad u tagto oo dacwo iyo diin aad ugu tagto oo markaad u tagto ay waran xagga dambe kaa geliyaan maxaad odhan lahay wartolai nimanka inaga dhiciyaad odhan lahay nu sooma hadde iyo waa layna khiyaamay iyo dhagar baa dhacday iyo baabkaasaadadu ka hadli lahayd ninkani muxuu ka hadlay fuztu warabbi lkacba buu yidhi walle waan guulaystay allaan ku dhaartay oo guushuu sheegaya waa maxay dee jan wuu socday inuu helo xoleeye adduun iyo magac muu raadinaynin wuxuu leeyahy fuztu isagoo dhagartaa lagu sameeyey oo la khiyaameeyey oo la dilay oo waran laga saaray ayuu wuxuu leeyahay fuztu warabbi lkacba idan waxaynu leenahay maclamka saddexaad ee ka muuqda taariikhta ambiyada markaad qur-aanka akhridaa waxa weeyaan wamaa as'alukum calayhi min ajir waana marka ay diintu dadka qalbigooda gelayso qofka bini aadamka hadduu dareemo inaad jeebkiisa ku socoto ismari maysaan saxaynkaa maaha arwadaadadan digdigtale wallaahi kursigay doonayaan iyo lacagtay doonayaan jeebka inay baadhaan dee waa shakaa bilaabmaya waa nimanka inaga dhiciya bay noqonaysaa laakiin hadday caddaato inaanu ninkani waxba kaa rabin kursigaagana doonaynin lacagtaadana doonaynin waxay noqonaysa wallahi ninkani waa nin lojiga ah, wax macquulu sheegaya bal aan aan dhegaysanno walidaalika ba ambiyadu waxay lahaayeen waxba idinka dooni mayno laa magac walaa maamuus walaa kan walaa waxaanu idinka rabnaa ma jirto ilaahay baanu ajar kaga rabnaa idan simadii dadkii dunida wax ka bedelay dacwadooda calaamadaasay lahayd waxay kaloo lahaayeen dadkii dunida wax ka bedelay calaamada ah inay rabbigood ku xidhan yihiin mar kastaba inaan bini aadamka muruqiis iyo xooggiis iyo wax kan u muuqan dunida markaad joogto matala maanta hadday dowladda maraykanku tidhaahdo xog iyo xoolo iyo dhaqaalo iyo wax walba ku siinaynayo waxaa sameeya waxaad odhanaysaa wallahi dowladdii xog ahayd baa ku dhinac taagan soo maaha you can do baad leedahay waayo waxaa taageeraynu ka hadlay waxaynu isugu sheekaynaa mujtamaca duwaliga ina taageeraya dowladihii rariirku aminka inoo soo jeestay oo way dhismaysaa dowladnimadeennu waxa waxba kuma dhismaan nina nin waxuma dhiso dadkii muslixiinta ayaa ambiyadu mid bay wadaageen ah cududda koowaad ay ku tiirsayiin inay rabbigootay yatawakaluuna cala allah rabbay ku tiirsanaayeen zaadkooda dhabtii markaa wuxuu ahaa dikruullah ilaahay xuskiisa inay badiyaan inagu xuska imise dowladood bayna taageersan baynu badinaynaa imisa inala socda dad kale xuskood aadanaha xuskiisaynu badinaynaa laakiin iyaga waxay ahaa dhaqankoodu ay badinayeen maxay xuska rabbi walidaalika nebi muuse iyo nebi haaruun markii la diray ee ninkii ugu qooqa badnaa dunida loo diro fircoona ilaahay muxuu ku yidhi idhab anta waakhuuka biaayaatii walaa taniya fii dikri baa ilaahay yidhi walaa taniya fii dikri idhabaa ilaa fircawna inahu طaga waxaa ilaahay ku yidhi adiga iyo walaalkaa taga aayaadkayga idinkoo sita walaa taniya fii dikri baa ilahay yidhi aniga xuskaygun haylaabina datson aniga xuskayga ilaahay inaad xasuusato oo dikridid oo wardidid oo ku xidhnaatid muslimiintii hore marka mushkiladii qabsato ama wax ka xidhnaato xaggan rabbay u carari jireen habeenkii bay istaagi jireen wardigay badsan jireen ilaahay ku xidhnaantiisay badsan jireen dadku iminka tusbixu waa bidca la yidhi wardigana waa la raaciyey soo maaha salaada dabadeeda inta akhridaan mayna qof wardiyaa ma idinku jira abu hurayra wuxuu leeyahay maalintii labiiyo toban kun oo jeer baan wardiyi jiray ayuu subxaana allahda iyo istakfirallada akhri jiray wax kun akhriyaa ma inugu jiraa maalintii waaa maalintii kun kun goor ama subxaan allah ama alxamdu ama allahu akbar yidhaahda awraadda nusuusta ku soo aroortee boqol boqolka iyo soddon soddonkaababa dhiba oo dadku laazimi kari laaye ilaahay wuxuu ku leeyahay nebi muuse iyo nebi haaruun aniguun xuskayga haylaabina idhabaa ilaa fircawna inahu aa fircawn taga waa kibrey baa ilaahay leeyay waa sheegaya kibirkiisa laakiin aniga xuskayga haylaabina baa rabbi ku leeyay subxaana wa tacaala ilahay muxuu qur-aanka inoogu tilmaamaya ya ayuha aladiina aamanuu ida laqiitum fiatan fahbutuu maxaa ku xiga wadkuruu llaha dikran kaiira goob dagaal haddaa gashaan baa la yidhio gaala la kulantaan sugma xaggee baad madad ka raadin ilaahay in badan xus baa lagu yidhi madadku xaggaasu jiraaye wadkuruu llaha dikran kaiira qur-aanka haddaad kelimatu dikri aragto inta badan kaiira baa daba taalla dikran kaiira dikran kaiira dikran kaiira ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamaya nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam dacwaadkii ugu horreeye loo soo dhiiba waxaa ka mid ahaa in loo tababaro mas'aladatan ah rabbiga inuu ku xidhnaado yaa ayuha lmudairu qum faandir warabaka fakabir wahiyaabaka faطahir warujsa faajur maxaa ku xigay yaa ayuha lmuzamilu hee qum illeyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi waratil ilqur'aana tartiila ina sanulqi calayka qowla haqiila ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waط'an waaqwamu qiila ina laka fi الnahaari sabxan طawiila wadkur isma rabbika watabatal ilayhi bukratan waasiila waa qur-aanadii ugu horeeye nebi maxamed kusoo dega waxaa loo tareengaraynaya calayhi salaatu wasalaam inuu kownka waxa bini aadam joogo dhan ka hortago waa keli dunida islaaxi baa loo soo diray ma lacag baa loo soo dhiibay mise ciidan baa la soo siiyey inagu waxaynu dhahnaa de wallaahi meeshuu dacwadu lacag bay u baahantah oo dhaqaalo lama hayo waa kano war dhaqaalo uma baahna ilahay inaad ku xidhnaataabay u baahantay bini aadamku isagaa dhaqaala ah isagaa dhaqaalaa sameeya dad markaad heshaa dhaqaale heli qofka bini aadamka isagaa dhaqaalaa dhaliya dhaqaale bini aadam laguma dhaliyo hadanuu isagaa dhaqaale ah saa daraaddeed ilaahay wuxuu nabiga soo saaray calayhi salaatu wasalaam oo la yidhi habeenkii kac intiisa badan ama waxoogaa ka yaree ama nuskii kac ayaa loo tilmaamay waxaa loo tilmaamay qur-aan culus baa lagugu soo dejinaya baa la leeyay waa risaala culus waayo basharkao dhan bedel marka la yidhi waa qowl haqiila laakiin waxaa la yidhi ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waطan wa aqwaamu qiila habeenkii istaagistaad istaagto ayaa gumadaada sugis badan baa la yidhi wa aqwaamu qiila waxaa loo tilmaamay wadkur isma rabbika ilaahay xus qur-aanka akhri oo watabatal ilayhi tabtiilan idan zaadka ay ducaddu wadaagto fii kitaab illaahi ku yaalla waxa weeyaan maxay waa masalatu dikr intaa kadib qur-aanku wuxuu inooga warramayaa likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja rususha in mid walba shareeco gaara iyo manhaj gaara la siiyey waxa aynu soo tilmaamnay hore inta badan waa waxay maxay maclam dhammaantood ay wadaagaanoo ka muuqata kadib baa la yidhi likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaaja qur-aanku wax badan inooga warramaya mu'minkii wadadaa raacay inuu guulaystay najaatulmuminiin baa in badan qur-aanka ilaahay kaga warramaya oo kadibna ilaahay leeyahay wakadalika nunji lmuminiin ambiyadoo badbaaday wax badan baa ilaahay tilmaamaya laakiin ariiqa dad lagu laayayna ilaahay wuu ka warramaya ariiqan taqtuluun wa ariiqan ilahay wuxuu tilmaamaya ambiya ay laayeen iyo qaar ay beeniyeen iyo qaar intuba inay jireen laakiin waxaa la tilmaamay waalcaaqibatu lilmuttaqiin waxaa kaloo qur-aanku in badan markaa ka warramaya nin kibraa inuu halaagsamay halaakulkaafiriin nimruud ha noqdo fircoon ha noqdo raggii qooqay oo dhan qur-aanku wuxuu tilmaamaya meesha u dambaysay inay tahay maxay halaag inay tahay laakiin waa bishart inaad jidkaa martid jidkaa haddaad marto rabbaa ballan qaaday inuu kuwa kale halaagi doono dacwadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dacwaadkii ambiyaadka hore qur-aanku wuxuu inooga sheegay oo u baahan iyo muslixiintii iyo saalixiintii iyo waxa ilaahay ka warramayoo dhan inaynu daraasaynaa baynu u baahannay nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam xaggee looga bilaabay see la yidhi wuxuu islaaxi waxay dhahaan suuradda koowaadee ku soo degtaa masalat alcilm iyo inuu ilaahay kariim yahay oo uu rabbigii ka waxbixiye yahay bay ka warramaysaa iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra wrabuka alkramu aladii callama biاlqalm callama اlinsaana maa lam yaclam ilaahay inuu kariimiyo deeq badan yahay aqoonta uu loo soo dhiibay nebiguna deeqaha rabbi inay ka midtahay ka warramaysa suuraddii ku xigtay maxaa nebiga la faray yaa ayuha اlmudairu baarkaysdadayow baa la yidhi ditaarka maradan saraa la ydhaahdaa maradan hoosaa la ydhaahdaa yaa ayuha lmuamilu waa ka isduuduubayow yaa ayuha lmudairuna waa ka isdadayow warkan isdadayow baa ilaahay yidhi qum faandir kac oo maxay dig socankaa ma aha imise qur-aan u yaqaanay markii nebiga lagu yidhi dig imise qur-aan u yaqaanay haddaynu qaadanno qowlka odhanaya ymudahiru waa suuraddii labaadee soo degtay wuxuu yaqaanay maxay anta ayadood iqra ugu horaysa idinku imsaa taqaaniin mise idinku culammadaa digaysa oo sugaysaan dacwada culammadaa qaadaysae idinku waa fadhfadhigaysaan nabi maxamed iyadoo shan aayadood ku soo degtay ayaa suuraddii labaad ilaahay wuxuu ku leeyahay yaa ayuha lmudairu qum faandir kacoo dig tawxiidka iyo aakhiro ma cidaan garanaynin dadka loo sheegaa jirta arkaanu limaan ma garanayn baa jirta duuduub ahaan arkaanulaam duuduub ahaan ma cidbaan garanayn baa jirtaa islaamku waxyaabaa waaweyn u xaaraantinimeeyey ma cidaan garanayn baa jirtaa akhlaaqiyaadka waaweyn islaamku ina faray waa macluum min addiin bidaruura waxaasoo dhamme idan inaad digto way tahay haddaad dariiqii nebi maxamed rabto inaad raacdid inaad fatwooto laakiin maaha markaad waxoogaa digdigta inaas tidhaahdo wallaahi caalimbaaba tahay dadku sawka wanaadgun wax ku weydiinaya wax walba sheeg maaha yani waa inaynu kala garannaa dacwadaynu ka warramayno iyo iyo inaad nin caalim ama mujtahid ama qaadi ama kaha tahay taasi waa manzala cilmiya waa martaba min maraatib alcilmi la gaadho dad gaaraana gaadha dadkuna weligiiba wada culamo ma ahayn saxaabada xataa ma wada ahayn dad wada fatwooda in ka midunbaa fatwoon jirtay rag baanaad weligaa fatwo ay leeyihin meel ay ku qorantahay aanad arkaynin idan se dacwada waa wada sideen diinta inay dadka ugu yeedhaan ma wada xambaarsanaayeen ama mansilada cilmigee dambe ee waxa ku salaysan dad gaara iska leh ilaahay nebiga wuxuu ku yidhi qum faandir ka coodig maxaa loogu xigsiiyey warabbaka fakabir ilaahay weynee waa dikrigii ilaahay xus wakabirhu takbiira maalinta imise goor baynu takbiirsannaa ilaahay weynayntiisa salaada qura imisaa ku jira takbiirood ragcad kasta imisaa takbiirtaa allahu akbar waa tidhaahdaa markaasaad rukuucdaa markaasaad sujuuddaa markaasaad ka soo kacdaa markaasaad sujuuduud ku noqotaa markaasaad allahu akbar tidhaahdaa waxay idhahdaan takbiiraadka salaada iyo takbiiraadka ka dambeeye wardiga ah iyo inta awraadda ku soo aroortay marka la daro afar boqol iyo dheeraad weeyaan laakiin ma dhadhansannaa bise inagoo iska sii jeedmuunbaynu allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaad leedahay ma aanad garanaynin ilaahay nebi moxamed wuxuu ku yidhi dig calayhi salaatu wasalaam warabbaka fakabir baa la yidhi ilaahayna weynee xus oo weynee wa hiyaabaka fatahir maradaada ama qalbigaaga ama jidhkaaga mid ay tahayba najaasaadka macno waaye kuwa maadigaaba ka dheerow isdaahir yeel qof nadiifa noqo akhlaaq ahaan nadiifa diin ahaan nadiifa jidh ahaan nadiifa isdaahiri warujsa fahjur xumoo dhanna ka hijrood baa la yidhi ka guur walaa tamnun tastakir walaa tamnun tafaasiir badan bay culammadu saaraan lakiin waxaa ka mid ah ha gallad sheeganin waxoogaga yaraa diinta dadka u sheegta adigoo badsanaya ama dadka wax kaga doonaya ama ay kula badan tahay adigoo isleh waxaa laga yaabaa intaad hal kitaab dhigto inaad siraa wallaahi daaci weyn baa adigu dee duruusta waad adigaa weli wadoo laazimay waxoogaa yaroo qabatay inay kula buurmaan oad iscajabiso is adigu wixii lagaa rabo dhan waad fulisay walaa tamnun ha adigoo tastaktir ay agtaada moodaya inay badan tahay kula badan tahay iyo kula badanin baa laleeyahy intaad qabanayso walirabbika fabir nebi maxamed waxaa lagu yidhi isagoo keliya dunida loo soo diray fasdac bimaa tu'mar baa la yidhi waacrid can ilmushrikiin wixii lagu faray dadka gaadhsii ku dhawaaq fiidbagga dadka ee caydooda iyo maagistoodana ha u dhegtaagin baa la yidhi waxay doonaan ha sheegaan waa wadaad iyo waa waalan iyo waa marakudheg iyo waa radical iyo waa fundamentalist iyo waa xagjir iyo wararka ha iska wadaan wax ka badan baa ambiyada lagu lahaa waa saaxir iyo waa maxaa la lahaa wax badan baa la akhrinayay idan waxaynu leenahay nabi maxamedna wuxuu inagu yidhi calayhi salaatu wasalaam balliquu canii walow qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wakhtigii salaaday gaadhay waxaan ku soo koobaynao leenahay ilahay wuxuu qur-aan ku leeyay walow shi'na labacatna fi kuli qaryati nadiira falaa tuطic اlkaafiriina wajaahidhum bihi jihaada kabiira haddaan rabno tuulo kasta mid u digaan uusoo diri lahayn ee gaaladu warkay sheegaysa ha aqbalin baa ilaahay yidhi laakiin waxaad ku dagaal gashaabaa ilaahay leeyahy kitaabka qur-aanka ah kitaabkan baa xalkii oo dhan sidee isaga ku dagaalan kitaabkii la yidhi ku dagaalama innagu waxaan leenahay carruurta ha qaybto mid yar baad intaad degta soo qabataa oad malcamada keenaysa adna maqaaxidaad fadhisanaysa war kan yar waxba waajibkuma aha adiga hayd inaad qur-aanka qaybtoo baratid oo akhrisatid waxaynu carruurta u xiijinaynaa inaba ma rabnee markaad tiraa war carruurta maxaad macnaa hay waxaan isleeyahay hadhow ha anfaco oo adiga weyn ba hadduu ku anfici waayo isaga muxuu anfacayaa adiga weyn ba haddaanan ku anfacaynin maxaa kan yar u anfacaya yacni caqligu wuxuu ahaa dadka waaweyne intay qur-aanka ka dhargeen inaynu idhahno kuwa yaryarna aan la gaadhno yararkuna yuu ka lumine laakiin inta inta waaweyn iska daysa inuu noqdo kitaab caruureed oo kuwan ah, bugaagta in carruurta loo dhigo kale inuu noqdo unoo laydha carruurta qur-aanka loo dhigaya carruuri qur-aan dhigato waar qur-aankan waxaa loogu talagalay inuu dunidan bedelo nebi maxamed waxaa lagu yidhi falaa tuic ilkaafiriina wajaahidhum bihi jihaadan kabiira gaalo warkeeda aqbalin laakiin isaga ku dagaalan baa ilaaha yidhi qur-aankaasi isagaa xikama dad qaar baa imika yidhaahda hay arrimihii caqligaa war caqli ka weyni ma jiro ususha caqliga ee qur-aankaa sheegaya ususha caqliguu ka inilaaqo qur-aankaa tilmaamaya qur-aanku inama laha caqliga daboosha bale ilaahay wuxuu tilmaamaya wax walba burhaan waxaan lahayn inaanay xujaba gelin waxaan burhaan gelin inaanu xujo haysanin idan qur-aankaa caqli inoo sheegaya qur-aankaa wuxuu tilmaamaya naarta caqli laawunbaa galaba ilaahay yidhi socankaa maaha qur ilahay muxuu ku tilmaamaya ahlu naarka waxay dhahan low kunaa nasmacu aw nacqilu ma kunaa fii asxaabi saciir inta caqliga beeshaa naarta qabata caqligu hadduu janno ku geen waayo ma caqlu noqonaya waxaan leenaha qur-aanka kani hadday usuul caqliya tahay iyo hadday usuul sharciya tahay iyo hadday usuul wax kastoo bini aadamka baahidiya tahay isagu ku jira haddaba ayuha laxiba kutubu taariikh aad war qur-aankan baadha kutuba taarikh inta badan ma qoraan dadka fatxi lquluubka sameeyey futuxaat lquluub nimankii qalbiyada furtay waxaa laga yaabaa marka aad tagtaan kutubu taraajum iyo kutubu tabaqaat iyo culammada kutubta ka warramay meelaha inaad ku aragto ninkaa caalimkaho ah, toban kunoo qof ay dhegaysanaysay ama sheekh hebelo wacdigiisa toban kun ku islaamtay ibnuljawsi oo kale marka laga warramayo ama cabdilqaadir jaylaani oo kale marka laga warramayo bil aalaaf baa islaamay oo ay diin soo geliyeen bil aalaaf bay rabeeyeen bale waxay idhaahdaan dacwaddii sheekh cabdilqaadir aljaylaani waa sababaha keenay qudus in dib loo xoreeyo waayo jiilka xoraynaya ciddii tarbiyaysay bay ahaayeen laakiin dadka fatxilquluubka fura taariikhdooda inta badan lama qoro waxaa laga yaabaa maalan saljuuqiyiinta ma maqasheen dowlad la odhan jiray salaajiqa salaajiqadu waa usushii turkida tan dowla saljuuqiya iyadoo shiica ay qabsatay meeshii oo dhan oo boqorku aanu qiimo lahayn oo meel daran ay sii socoto ayaa turkida gaaladaa baa ka soo cararay in yaroo ciidana wata taqralbik baa la yidhaahdaa hadda artaqral maaha dowla cumaaniya cumaan dhalay maaha ka artaqral baa la ydhahdaa kan taqralbik baa la yidhaahdaa dakralbikaasi markuu soo galay dakralbikani waa eh, ale barsalan iyo nimankay ku abtirsadaan waa awowgiisii saddexaad miya meelaha dakralbik nin wadaadunbaa islaamiyo diinta u sheegay markuu islaamayna ciidamadii muslimiintiio waa ninka ahlu madrasadaasaa dib u soo noolaysay waa madrasa nadaamiinaya iyo Eh, baqdaad nimankii dib u xor saljuuqiyiintu muddo aadauba iyadoo xagganna shiicay ka soo wado iyo gaalo xagganna masar iyo dhankan oo dhanna faatimiyiin haystaan caalamulislaamiba uu qiiro qiiro ku jiro ayaa ilaahay kuwa u bixiyey miyaa maqasheen ciddii soo islaamaysa mayso garanaysaan ninka dhanna dunida islaamigaa furay ama dowla cumaaniya iska dhan waxay ka bilaabantay artaqral alabarsalaan maalan ka hore ku abtirsadaa waa boqor waa ninkii soo xidhay boqorkii dhammeeyey bidowla albizantiya ay lahayd arnos de dagaalal galeen bay maca boqorkooda soo qabteen laakiin waxaasi ay ku yimaadeen si kale aan tilmaamo waa maqasheen tataar niman la yidhaahdo soo maaha oo caalam islaami jiidhay okay tataarku markay marayeen meesha loo yaqaano falastiin mamaaligtii baa jooji soo jebisay socaynkaa maaha caalamlislaami wixii dambe ay haysteen yaa ka xoreeyey yaa ka xoreeyey may maqasheen ciidamo dambe xagga dambe galay oo nimankii tataarkaa jabiyey maya tataarka laftiisii ayuunba intay culuma heshay iyaga qulubtooda furatay dabeetana iyagunbaa dowlad islaamiya noqday tataarka laftiisii saddex qaybood bay noqdeen saddexda qayboodba holaco kuwa awowga u ahaaba dib loo islaamiyey ilmo jankiska kuwa awowyada u ahaayeen ayaa dib loo islaamiyey dabeetana iyagoo xooggoodiiyo wuxoodiiba haystaa ayay islaamka dib u faafiyeen idan waa fatxi lquluub waa ducaad waa dad diin ku yeedhayey qaarkood wadaad miskiinoo suufiyaa islaamiyey dabeetana waxaasoo dhammi dib u dhaceen andalus markay soo jabtay meelaha kan barbarkii sii joogay dariiqa alqaadiriya wadaaddo masaakiinoo suufiyiinoo ka tirsan baa islaamiyey oo dib islaamka ugu soo celiyey dabeetana islaamku dib uu soo kacay maxaan uga danlaya markaa inaan tilmaamo waxaan rabaa inaan idin tilmaamo taariikhda dhabta ee islaamku uu leeyahy waa ducaad oo rusuli ugu horayso oo ambiyo ku xigto oo muslixiinta ay ku xigto dadkan dagaalamaya iyo dadkan dowladda maamula iyo dowlad wanaagga lagu sheegay nin kastoo dowladdiisi wanaagsanaatay waxaad maqlaysaa uun caalimkii muslimkaee tarbiyeeyey caalim muslima ninkan ku dadaalay oo noocan ka dhigay dabeetana isna cadaaladdu faafiyey oo waxa kanbuu ka dhigay idan ayuhalaxiba wakhtiga kooban ama warka badanoo dee dadkaba wuu ismasaxaa warku haddii la badiye warku aynu koobaynaba daraaddeed waxaynu leenahay kitaabka taariikh ugu fiican ee la daraaseeya waa qur-aankaasi waxaa u baahantihiin ha ku akrinina caqliyo ah fircoon iyo muusa beri jiray oo dabeetana halkaasay maro caqliyada ha ku akrina caqliyo ah maada astafiidu min maxaa ilaahay iigu sheega waayo ilaahay qisaskan iigu soo guuriye maxaanan ugu ka faa'iidayaa haddaanay waxtar lahayn ilaahay inooma soo guuriyeen waxaa laynoogu soo guuriyey inay noqdaan waxa nolosha lagu binaynayo waa qaabkii dadka saalixiintii nolosha u bineeyeen iyo kuwa mufsidiintahay qaadkay u fasahadiyeen saa daraaddeed buu qur-aanku wuxuu ka warramayaa waxa allaaliya wixii wax fasahadiyey iyo wixii wax islaamiyey aadam iyo shaytaan ka soo bilow ilaa iyo taariikhda ayuu qur-aanku sidaa kitaabka yaro koobane waxaynu u baahanay markaa il kale oo aan isha ku akhriyi jirteen ahayn inaynu qur-aanka ku akhrino taariikhda il kale oo isha ku egi jirteen ahayn inaan ku eegno islaaxinta il kale oo aan ahayn ishan siyaasiga ah madaxweyne ridiya madaxweyne saar il aan ahayn inaynu ku eegno inaynu nolosha saa wax looga bedelo baranno sala allahuma cala muxamedin wala alihi wasaxbih waslem walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin jazahu اllahu khayra sheekh mustafa xaaj ismaaciil kelimadaas qiimaha badan oo aadkii aadka runtii looga faa'iidaystay naga soo qaaday qarnigan aan jooga naga qaaday oo na geysay bidaata dacwa iyo khaliiqada abuurkeeda ilaa maantana isugu keen xirtay marmaheeda iyo maqsadkeedana uu u mug weynaa in dacwadan islaamka taariikhdeeda wax badan laga barto gundhigna uu yahay kitaabka qur-aanka kariimka ah sidoo kale in aada iyo aad noogala booriyey kana faa'iidnay in dacwadan aynan culimada iyo dadka duubabka weyn xiran ay xikri iyo u ahayn oo nin walba oo kelimada tawxiidka ku dhawaaqay diintana wax un ka yaqaana haba yaraadeene ay waajib ku tahay inuu dacwadan gutogaarsiiyo fadliga ay leedahay lama koobi karo aayaadka iyo axaadiis kusoo aroorin lama koobi karo alxaafid ibnuqayim caleyh raxmat ullah fii kitaabihi alfawaa'id ayaa wuxuu isbarbar dhigayaa jihaadka fii sabiili illah iyo dacwada dadka la gaarsiiyo markaasaa wuxuu leeyahay wa tabliiqu dacwatihi afdalu min tabliiqi assihaami fii nuxuri lcadow in dacwada allah subxaana wa tacaala dadka la gaarsiiyo oo dadka loo yasiro inay gaarto lagana shaqeeyo ayaa ka fadli badan ayuu leeyahay in cadowga dhuuntiisa meesha hadda uu sheekha tilmaamay saxaabiga ilahay uu weydiy subxaana wa tacaala in kaga dhaca waranku kaga dhaca meesha ayada cadowgii in muxuu ahaa leeb lagaga dhufto waxaa ka fadli badan in dacwada allah subxaana wa tacala dadka la gaarsiiyo maxaa yeelay arinta ayada oo dacwada ah amaba arinta leebabka ah dad badan baa sameeyo oo muxuu ahaa inay wax dilaan ama wax muxuu ahaa dagaalamaan ummad badan baa ka adag laakiin tan dacwada allah subxana wa tacala gaarsiinteeda wuxuu leeyahay imaamka caleyh raxmatullah waxaa u istaaga warahatlambiyaa dadka ambiyada dhaxlay waa muxuu ahaa waa mihnadii iyo shaqadii ambiyada dadka dhaxlay weyaan nin walba oo kalimad bartayna waxaa u taagan xadiidku uu sheekha nagu muxuu ahaa xasuusiyey oo ahaa balliquu canii walow aaya marka inaan dacwadan u taagnaano ka wada shaqayno shaqo ay noo noqoto ka xanuunsanaa xoolaheenna waan ka xanuunsannaa caruurteenna waan ka xanuunsannaa waan ka naxna waan ka laxjecloonana inay wax gaadaan laakiin dacwadan maxay u noqotay dacwadan maxay u noqonaysaa mid yatiim agoon maxay u noqonaysaa maxay rajo u noqonaysaa maxay tollaan u noqonaysaa dacwadan oo laba wadaad oo iyagaba daalan duruuftooda khaaska ahayso ah looga hadlaynaya annaga xaggeen jirna arrintaas marka waa runtii walaalayaal loo baahan yahay inaan isku kaashanno nin walbana uu dareemo cid inuusan ku hadlaynin dacwadan oo howlna wada taalla inahaas ayada ayaa insha allahu tacaala kelimada ay kusoo koobmaysaa jaza allahu sheekha khayra aljaza marata ukhra wajacala ma qalahu fii miisaani xasanaatihi walaa xaramana alajra kadalika hada wallahu aclam wsala allahu waslm ala abdihi rasuuli mustafa